بدون شريك والموجد لهذه الكائنات وكجرسين وحيالها انشره وكسو صاريا من العدم وايتان إلى الوجود جريتان وصو صاريا بدون شريك عد لو ذات يدي الجرين أو وحلا أبورتا أما وحلا أرزاق أما وحلا مامش ولا معين عدك كالميسان يدي الجرين قال الله تعالى إلهي وحول الحمد لله رب العالمين الحمد ما هذا لله إلهي بالجاره ilahaasoo rabbilcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ahaaday ilaahay wuxuu sidaa yidhi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin fii sittati mawaadica lix meelood buu ku yidhi min alqur'aani qur'aanka ka mid ah oo aayadda alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin meelaha qaarkoodna waa qayb aayad ka mideen eh. lix meeloodoo qur'aanka ka mid ay ku timi wahiy amaa yli waa sida soo socota ama kugu soo xigta o alfaatixa suuradda suuraة اfaatixa aayadda labaad ilaahay wuxuu hi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin laba suuraة اlancaam aayadda شhan iyo afartanaadna wuxuu ilaahay yihi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin saddex suuradda yunus aayadda tobnaad ilaahay wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin afar asaafaat suuratu asaafaatna aayadda boqol iyo labiyo sideetanaad ilaahay wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin han suuratu zumar aayadda شhan iyo toddobaatanaad ilaahay wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin suuratu haafir aayadda shan iyo lixdanaadna ilaahay wuxuu yidhi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin marka lix mawdic ama lix meelood oo qur'aanka ka mida ayaa waxaa ku yimi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka rububiyada in ilaahay loo keliyey waa laga qaadanaya waayo rabbi alcaalamiin waa maxay rabbi waxaa la yidhaahdaa almuujid ka wax jirsiiya almuncim ka nicmeeya yani ka samafala ka wax arsaaqa yani waxa weeye macaani badan baa loo isticmaalaa marka rabbinimada in ilaahay loo keliyeeyo waa laga qaadanaya وqaala taعaalى ilahay wuxu uhi ina rabakm اllah اladii khalaqa الsamaawaati واlأrضa ina rabakm rabbigiin allahu allah weeye aladii kaasoo khalaqa الsamaawaati cirarka abuuray واlأrضa dhulkana abuuray fii sittaةi أyaami maalmo lixa gudahood ku abuuray uma اstawى dabeedna ka koreeyey cala alcarshi carshiga ka koreeyey yuqshii ilaahay waa daboolaya alleyla habeenkii annahaara maalin buu ku daboolayaa yatlubhu xaaluu habeenku maalinta doonaayo ama xaal maalintu habeenka doonayso labada mid walba loo fasiray xafiisan ay alaban xafiisan doonitaan degdeg ah washamsa qoraxdana waa abuuray asamaawaati bay ku cadsantahay wshamsa ay wakhalaqa ashamsa qoraxda ilaahay waa abuuray waalqamara dayaxuu abuuray waannujuuma xidiguhu abuuray musakharaatin xaal la sakhiray oo la layliyey biamrihi ilaahay amarkiisa lagu layliyey oo bimacnaa sida uu ilaahay amro aynay khilaafaynin oo la sakhiray bimacnaa qaar layliyano shabsan baa laga yeelay bimacnaa amarka ilahay aan khilaafay alaa lahu alaa waa xarfu tanbiih baraarujin baa looga jeedaa ilaahay keligii waxaa u sugnaaday alkhalqu abuurkiiyo walamru amarkaa u sugnaaday keligiibaa wax abuura keligiibaa markaa amarkiiyo sharcigana leh oo wax sharciyeeya amarkiiyo sharciguna keligiiba u sugnaaday tabaaraka allaahu ilaahay baa khayrkiisu batay rabbulcaalamiina oo khalaa'iqda rabbigood ahaaday alcaalamiin waa jamcu caalam caalamna waxaa la yidhaha kullu maa siwa allah wax kastoo ilaahay ka soo hadhay waxaa la yidhahdaa caalam maxaa caalam loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay waa calamun calaa khaaliqihi kii abuuray buu amaarad ku tusinaysa yahay oo rabbi lagu aqoonsanaayo ilahay baa lagu garanaya wa fii kulli shayin lahu aayat tadullu calaa anahu waaxidu shay kasta waxaa ku sugan calaamad ku tusinaysa ilaahay inuu keli yahay ayaa shay kastoo makhluuqaba ku sugan marka wuxuu ka qaadanayaa ina rabbakum allahu iyo rabbulcaalamiina iyo lahu اlkhalqu wاlamru iyo aladii khalaqa asamaawaati wاlarda intaa mid waliba waxay tilmaamaysaa ilaahay ficiladiisa iyo rabbinimadiisa inuu la gaari yahay oo khalqiga iyo sharciyeynta mid walba isagu inuu la gaar yahay waayo alaa lahu alkhalqu waalamru waxaa ku jirta xasrin lahu waxaa la hormariyey khabarkii khabarkana xaqiisu wuxuu yahay in la dib mariyo sabab daraaddeed un baa loo hormariyaa واlأصل في الأخباar an تؤhara وajawaزu التaqdiima إid la darara khabarada waxaa u asala inay dambeeyaan mubtaduhna horeeyo mar haddii la hormariyo waxaa laga qaadanayaa in laynoo sheegaayo ilahay inuu la gaar yahay waxaa jirta qaacido ay culammadu sheegaan oo odhanaysa taqdiimu maa xaqhu ta'khiiru yufiidu lxasra wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii lasoo hormariyo waxay faa'iideeyaan koobis bay faa'iideeyaan wixii xaqiisu yahay in waxa weeye la dibdhigo haddii lasoo hormariyo waxay faaideeyaan koobis bay faaideeyaan marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu la gaar yahay abuurista iyo sharciyaynta labadaba aلthaani nooca labaad ee tawxiidka tawxiid اluluhiya ilaahnimada in allah loo keliyeeyo weeye tawxiid aluluhiyati ilaahnimada in allah loo keliyeeyaa huwa tawxiid ullahi allah in la keliyeeyo weeye fii afcaali alcibaad lagu keliyeeyo ficilada addoommadu ay samaynayaan rabbi in lagu keli yeelo oo bimacnaa keligii la caabudo cibaadada loo keliyeeyo aan cid kale lala caabudin aan cid kale cibaadada lala wadaajin cibaadada in loo gaar yeelo tawxiid ululuhiya weeye marka tawxiid اlcibaada iyo tawxiid ululuhiya waa isku macne wa macnaahu macnihiisu sarfu jamiici anwaaci اlcibaadaat noocyada cibaadaadka dhammaantood in la weeciyaa la yidhaahdaa oo ilaahay loo gaar yeelo loo weeciyo ay sarfu jamiici anwaaci اlcibaadaati ay lahu min dabxin wa nadrin noocyada cibaadadu ha ahaado ha ahaato gawrac wa dabxin wa nadrin nadar ha ahaato allah loo nadraayo wa ducaa'in iyo duca ha ahaato in keligii la baryo keligii wax loo gowraco keligii loo nadro wa tawakulin tala saarad ha ahaato oo keligii la tala saarto wa khawfin iyo cabsi ha ahaato oo keligii laga baqo wa rajaa'in iyo rajo ha ahaato oo keligii la rajeeyo wainaabatin iyo noqosho ha ahaato ilaahay xaggiisa loo noqdo keligii wa rabatin yani rajayn ha ahaato ragbadu waa rajo jacayl ku dheehan yahay weyi wa rahbatin iyo cabsi ha ahaato ilaahay laga baqanaayo wa khashyatin iyo markaa baqasho ha noqoto allah laga baqanaayo waa khawfun maca tacdiim waa cabsi weynayni ku dheehan tahay cabsi weynayni weheliso ayaa khashyada la yidhaahdaa saas aawadeed khashyada waxaa lagu heli karaa waa in cilmi jiraa inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaau wakayri dalika iyo taa waxyaalaan ahayn oo min anwaaci alcibaadaati noocyada cibaadaadka ka mida ah hadday tahay yani markaa dhammaanteed lilaahi ilahay loo leexiyo loo gaar lilaahi sarfay ku tacalluqdaa yacni lilaahi ilaahay loo weeciyo oo loo leexiyo loo gaar yeelo waxdahu xaaluu ilaahay yahay muwaxadan mid la keliyeynaayo uu yahay laa shariika lahu xaal aanu wadaagad ahayn oo cid wax la wadaagtaa inay jirin ayaa ilaahay loo keliyeynayaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wacbudu llaha allaha caabuda walaa tushrikuu bihi ilaahay hala wadaajinina shay-an waxba hala wadaajinina cibaadada ilaahay wadaag ha gelinina oo cid kale yani ha la siinina cibaadada ama ha la caabudina shirkiga yani wadaaggii baa laga keenay marka cibaadada in allaha loo gaar yeelo aan wax shuraako la yidhaahdo la gelin ayaa waxa weeye laga qaadanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane cid kale waa inaydaan caabudin saasuu ilahay xukumay wa tacaala ilaahay wuxuu uhi wamaa khalaqtu ma abuurin aljinna jinkiya waalinsa insiga ilaa liyacbuduun yacnii ujeeddo kalaan u abuuray ma jirto ilaa liyacbuduun inay aniga i caabudaan mooyaane ujeeddo kale uma abuurin waxaan u abuuray oo keliya buu ilaahay yidhi inay aniga keligay i caabudaan ujeeddadaasaan u abuuray cibaadadana waxaa looga jeedaa cibaado loo keliyeynaayo waata marka cabdullahi bn cabaasi laga sheegay inay yidhaahdeen kullu cibaadatin fi lqur'aani fahiya tawxiid cibaado kastoo qur'aanka laynoogu sheegay iyo macnaa laynagu amray waa tawxiidka weeye iyo keliyeynta ilaahay la keliyeeyo cibaadada loo gaar yeelo saas aawadee ruuxu hadduu ilaahayna caabudo cid kale lala caabudo wuxuu ka dhigan yahay sidii midaan ilaahay caabudin buu ka dhigan yahay qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud yani gaaladii mushrikiilcarab ilaahayna waa caabudi jireen cid kalena waa la caabudi jireen laakiin maadaama ilaahay cibaadadii u keliyeyn waayeen oo isaga ay u gaar waayeen oo cibaadadii ay shuraako geliyeen waxay ka dhigan yihiin si aynay ilaahay caabudin oo kale ay ka dhigan yihiin saas aawadee ilaahay muxuu ku yidhi qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun waxaad ku tidhaahdaa gaalooy yani ma caabudayo ka caabudaysaan caabudi maayo idinkuna ma caabudaysaan kaan caabudaayo cibaadada ilahay waa inula iman jireene waxaa loo yidhi idinkuna caabudi maysaan kaan caabudaayo waa maxay cibaadadii mar haddayna ilaahay u gaar yeelin oo shuraako geliyeen oo ilaahay cid kale la caabudeen waxay ka dhigan yihiin sidii qaaran ilaahay caabudinoo cibaadada ilaahay caabudayeen shirkigaa buriyey walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuna min alkhaasiriin wuxuu inoo sheegay haddii cibaadada shuraaka gasho oo ilaahay cid kale lala wadaajiyo cibaadada inay noqonayso mid buraysa oo baaila ah saasaa laynagu sheegay wa hada huwa macna ashhadu an laa ilaaha ila allah taasina waa macnaha ay leedahay ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane macnaheedu waxa weeye waa saas ahaali nooca saddexaad tawxiid اlasmaa'i wasifaat magacyada in la keliyeeyo weeye sifaatkana la keliyeeyo iyo tilmaamaha ilaahay loo gaar yeelo magacyada uu la gaarka yahay iyo sifooyinka uu la gaarka yahay in ilaahay loo keliyeeyo loo gaar yeelo weeyaan tawxiid اlasmaa'i wasifaati tawxiidka magacyada iyo sifooyinku huwa anlaa nusamiya waa inaynaan magacaabin rabbanaa rabbigeen ilaa bima sama bihi nafsahu wuxuu isagu isku magacaabay mooyaane wax kale waa inaynaan ku magacaabin aw samaahu rasuuluhu sala allahu alayh waaalih wasalam ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam oo allah ku magacaabay mooyaane wax kale waa inaynaan ku magacaabin waxa allah lagu magacaabaayo waa inaan la bilaaban yani magac ilaahay isku magacaabay ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam ilaahay ku magacaabay keliya waa in lagu magacaabaa waayo magacyada ilaahay waa wanaag badan yihiin magacyada wanaagga badana ilaahay u sugnaadayna ilaahay isagaa og marka waa inaynu daliilka daba soconnaa magacaynu nagu iskala baxno waa inaan rabbi isaga bixin waa qalad waxay gudagelaysaa bay culammadu yidhaahdeen ilxaad lagu samaynaayo magacyadii ilaahay oo la weecinaayo walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha ilahay waxaa u sugnaaday magacyo wanaag badan ee magacyadaa ku barya magacyadaa ku barya marka waa saas ahlu ahlusunna waljamacana waxay qabaan magacyada ilaahay iyo sifooyinka ilaahay waa tawqiifiya oo wax nafs loo hayo mooyaane wax kale waa inaan ilaahay lagu magacaabin ama lagu sifayn ama qaala allahu waa in loo hayaa ama qaala rasuuluhu ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi mooyaane wax kale waxaan loo haynin waa inaan lagu magacaabin xataa hadday muuqan karto labada magac inay isku eh, isku macno yihiin eray eray laguma bedelaayo saas aawadeed ba bacdu ahlicilmi waxay maqleen caamada qaarkood hadalkay yidhaahdaan yaa saatir ustur yaa saatir ustur saatirow astur markaasaa waxa weeye waxay yidhahdeen saatir ha odhan waayo saatir in ilaahay lagu magacaabo daliil uma hayno sitiir baa axaadiistu ku soo aroortay sitiir dheh in allaha sitiirun yuxib satra rasuulku wuxu uhi sal allahu alayh wasalam ilaahay waa sitiir waa mid asturitaan badan asturkana waa jecel yahay markaad yaa sitiir dhe laakin yaa saatira odhan haa sifooyinkana waa saas si haddii kaleoo ilaahay la magacaabo ama la sifeeyo waxaan daliil loo haynin waxay noqonaysaa ilaahay in laga sheegaayo waxaan cilmi loo lahayn muxaramaadkanay ka mid tahay in ilaahay waxaan cilmi loo lahayn in laga sheego qل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله وحو يري wax kalaba maaha ilaahay wuxuu xaaraantinimeeyey yani waxyaalaha xunxun waa xaaraantinimeye inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha ma baan yani fawaaxishta iyo waxyaalaha xunxun waxa mu kuwooda muuqda iyo kuwooda qarsoon mid walba ilahay waa xaaraantinimeye xadgudubka waa xaaraantinimeeye dembiga waa xaaraantinimeeye in ilaahay cid kale wax lala wadaajiyo waa xaaraantinimeeyey walow ka lala wadaajinaya nebi maxamed baa noqdo wuxuu ilaahay la gaar yahay in cid kale lala wadaajiyaa ma banaana xaquu ilaahay u gaar yahay waa in la gaar yahay waa in loo gaar yeelaa wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun wuxuu kaloo xaaraantinimeeyey inaa ilaahay ka sheegtaan waxaydaan cilmi u lahayn waa qoondaro inaa ilaahay wax kaga sheegtaan taasna ilaahay waa xaaraantiinaya walaa nasifuhu ilaa bima wasafa bihi nafsah allah kuma sifaynayno ilaa bima wasafa bihi nafsahu wuxuu isagu isku sifeeyey mooyaane ee uu daatadiisa ku sifeeyey mooyaane wax kale kuma sifaynayno aw wasafahu aw bima wasafahu bihi aw bima wasafahu rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam ama rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu allah ku sifeeyey mooyaane wax kale ilaahay kuma sifaynayno waxaynu rabbi ku sifaynaynaa waa inay noqotaa wax loo hayo qaala allaahu ama qaala rasuuluhu min hayri takyiifin qaab loo sheegaayo iyadaynay jirin oo aan qaab loo xadidayn walaa tamhiilin shabahaad ilaahay khalqigiisa lagu shabahayaana iyadaynay jirin aan la odhanayn sifada ilaahay sifo makhluuq bay la mid tahay walaa taxriifin bedelaad macnaha ama lafdiga la bedelaayo aanteed oo sifadu allah isku sifeeyey ama rasuulkiisu allah ku sifeeyey sala allahu alayh wasalam waa inaan macnaheeda la doorin oo la bedelin macnaha daahirkee looga jeeday waa in lagu xambaaraa walaa tactiilin macnaha xaqay lahayd iyadoo aan laga madhnaysiinayn afartaa umuurood waa in laga taxadiraa sifada ilaahay iyo sifada makhluuqa waa inaan la isku shabihin waayo ilahay iyo makhluuqiisu isma shabahaan isuma eka kamaa qaala tacaala siduu ilaahayba markaa uu inoo sheegay laysa kamilihi shay oo la yidhaahdo alamru kama qaala allahu tacaala laysa kamilihi shayun ilaahay wax la midi ma ahaanin shayun shayna ma ahaanin shay la midi ilaahay ma jiro ama shay u egi ma jiro wa ilaahay asamiicu waa ka maqalka badan albasiiru ee aragga badan marka tamhiilku waxa weeye waa in la yidhaha shaygaasi shaygaasi u eg yahay waxaa la sameeyey tamhiilo waa la isku shabahay marka ilaahay sifadiisa waa inaan sifo makhluuq aan la odrhan way la mid tahay masalan ilahay wuxuu isku sifeeyey yani nolol inuu nool yahay haddaad tidhaahdo ilaahay wuxuu u nool yahay sida makhluuqu u nool yahay ama sidaynu u nool lahay ee waa bail xaq ma aha waa tashbiih waa gaalnimo waa ilaahay oo khalqigiisii la yidhi waa u eg yahay taasina waa kufr iyo gaalnimo sifada khaaliqu ama sifada ilaahay sifada makhluuqa lama mid aha uma eka waa ka duwan tahay lafdiga ha iska waafaqaan laakiin xaqiiqatan waa u kala duwan yihiin itifaaq اasmaaءi laa yaqtadii itifaaq اlmusamayaati wاlxaqaa'iq culammadu qaacide ahaan waxay yidhaahdaan magacyadu inay iswaafaqaan ama erayadu inay iswaafaqaan kama dhalanayso xaqiiqadu inay iswaafaqsan tahay oo macnahay sheegayaan laba macnoo isu eg inay yihiin kama dhalanayso marka waa inaan sifada khaaliqa sifada makhluuqa lagu shabihin tashbiihuna wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo gacanta ilaahay gacanta makhluuqay la mid tahay wejiga ilaahay wejiga makhluuqu la mid yahay aragga ilaahay aragga makhluuqu la mid yahay tashbiiha la diidaya waa taas waa baailkaas ma banaana laakiin haddii sifadu ilaahay isku sifeeyey la sugo oo la yidhaahdo ta makhluuqaynu naqaano lama mid ahe waa ka duwan tahay tashbiihii la diidaayey ma aha haddii la yidhaahay weji buu leeyahay wejigiisuna wejiga makhluuqa lama mid aha nolol buu leeyahay noloshiisuna nolosha makhluuqa ma shabahdo ama uma eka de waxa weeye waa xaqtaas tamsiilka ama tashbiihi laynoo diidayay ma noqonayso waa xaq takiif wax la yidhaahdo waa inaan markaa sifaatka ilaahay la gelin takiifku waa maxay waa in qaab la xadido ama la sheego sida in la yidhaahdo yani sifada ilaahay ama daatada ilaahay sidan iyo sidan bay u eg tahay oo kayfiyada la sheego iyo qaab waayo ahlucilmigu waxay yidhaahdaan laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa siduu allaah yahay isaga mooyaane cid kale ma ogaan siduu allaah yahay isaga mooyaane cid kale garan mayso waayo ilahay wuxuu yihi walaa yuxiituuna bihi cilma ilahay aqoon kuma koobayaan ayaa la yidhi kayfiyad in la sheega iyo qaab la sheegaana waxay ka mid tahay shaygaa in cilmi lagu koobay soo gelaysaa a midda kale rasuulku sal اlahu alayh wasalam wuxuu ilaahay ka soo wariyey acdadtu lcibaadiy asaalixiina maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khaara calaa qalbi bashar ilaahay baa wuxuu yidhi xadiisulqudsi addoommadayda wan wanaagsan waxaan u diyaariyey waxaan ili arag oo il bini aadama aynay arag dhegina aynay maqal qalbi bini aadamna aan ku soo dhicin qalbi bini aadamna aan ku soo dhicin xadiidku wuxuu ku tusinayaa wax kastoo qalbiga bini aadam ku soo dhaco kayfiyad iyo qaab ah jannadu inay ka duwan tahay jannadii oo makhluuqi hadday sidaa tahay fama baalu khaaliqi iljanna qaabkay jannadu tahay hadday qalbi bini aadam aynay ku soo dhici karin oo wax kastoo qaab ah iyo suurad ah oo qalbiga bini aadamka ku soo dhaca jannadu ay ka duwan tahay kii jannada abuurayna calaa sabiili alawlaa walaxraa sida mudnaanshaha badan ku tusinaysaa inuu qaabkuu yahay qalbigaaga aanu ku soo dhici karin shayطaanku waktiyada qaarkood sawir buu kuu dhiibayaa suurad intuu sawir khayaali ahaan kuu tuso ayuu wuxuu ku odhanayaa qalbigaaga yani ku ku soo tuuro ayuu wuxuu ku odhanayaa shayطaanku armu ilaahay sidan u egyahay ha rumaysanin uma eka dheh waayo sida uu ilaahay u eg yahay qalbigaaga kumaba soo dhici karto jannadii oo makhluuqu markaa ilaahay wuxuu ihi walaa khaطara calaa qalbi bashar marka kii jannada abuuray oo khaaliqa ahi oo allah ahi siduu qalbigaaga ugu soo dhici karaa suuradda iyo qaabka uu yahay qalbigaaga kuma soo dhici karto saas aawadeed ruuxa intuu qalbiga wax ku sawirto dabeedna waxaa caabudaa ilaahay caabudi maaye sanam buu caabudayaa ruuxa markaa qalbigiisa intuu sawir ku sawirto khayaali ahaan dabeedna waxaa caabudaa waxa uu caabudayaa ilaahay ma aha sanam buu caabudayaa sanam كل ما خطر في بالك من صورة أو كيفية فالله بخلافه ahlucilmigu waxay yidhahdeen wax kastoo qalbigaaga ku soo dhaca oo qaab iyo suurad ah ilaahay waa ka duwaya wala taxriif sifaadka waa allah isu sifeeyey iyo magacyada uu isku magacaabay macnahooda waa inaan la bedelin aan la odhan ilaahay weji ma lehe daataa loo jeedaa gacan ma lehe qudre iyo awood baa loo jeedaa waa inaan la odhan ataxriif yacni sifada marka macnaheedii la bedelaayo daahir ahaan macnaha marka loo isticmaalo waa in lagu xambaaraa fi lugat alcarab lagu yaqaano aslu lmacnaa waa in saa loogu xambaara amaa kayfka ma garanayno या तफासिर से मैं कर रहा हूं xayaadka markay soo aroorto ilahay inuu isu sifaynaya nolol nolosha waa in la yidhahda xaqiiqatan buu ilaahay u nool yahay waa insaa la yidhahdaa laakiin taa macnaheedu ma aha tafaasiisha siduu ilaahay u nool yahay inaynu garanayno laakiin aslu lmacnaa oo nolol ah waa in la sugaa kayfkiiyo qaabkana waa in laga gaabsadaa oo la yidhahdaa kii sifada inoo sheegay sifadu qaabkay tahay inooma sheegin waa inaynu ka gaabsanaa inta laynoo sheegay akhbaarta haybka waa inaynu ka rumaynaa wixii kalena waa inaynu ka gaabsanaa asaas tacdiil waxa la yidhahdo waa inaan lagu lagu samayn oo sifada waa allah isku sifeeyey macnaheedii waa inaan laga marin ama ha ahaato inta macnihii laga mariyo leh macnaha kuma tusinayso in macno kaloo baatila lagu xambaaro baatila waxaynu uga jeednaa aan markaas sifadani ku tusinayn walow daliil kaleba hala ahaatee xambaariska lagu xambaarayo tan macnihii xaqaana laga nafinaayo ayaa baail ah ama ha ahaato macnihii xaqa ahayd ah, inta laga hurgufo laga saaro in la yidhaahdo ha yeeshe laakiin macnaha looga jeedo garan mayno lafdigana waa rumaynaynaa oo tafwiid muطlaq wax la yidhaahdo aynaan la iman sifada waa allah isku sifeeyey waa in sideeda loo rumeeyaa lafdan wa macnan laakiin kayfiya qaab waa inaan la xadidin la odhanna kuwa makhluuqaadkay u eg tahayna aan la odhan ee la yidhaahdaa kuwa makhluuqaadka waa ka duwan tahay sidaas yadaa waa in la yidhahdaa waktigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatubu ilayk alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxay inoo joogtay mawduuca ku saabsan tawxiid اlasmaa wasifaat waxa uu sheikhu yidhi raximah اllah xafidah اllah wainama nuhbitu lahu kula smin wasifaة warada fi اlkitaabi aw الsunaةi الhaabita cala اlwجhi aladi yaliiqu bijalaali rabbina wax kaleba maaha waxaynu u sugaynaa lahu ilaahay kula smin magac kasta wa sifatin iyo sifo kasta oo warada ku soo arooray fi lkitaabi kitaabkii wasunati sunada ku soo arooray ahaabitati sugan yani qur'aanka ku soo arooray ama axaadiista rasuulka sal allahu alayh wasalam saxiixa ama haabitka ku arooray waxaynu sugaynaa cala alwajhi yaliiqu bijalaali rabbina wejiga ama sida u habboon ilaahay weynidiisa ayaynu u sugaynaa ilaahay weynidiisa sida u haboon baynu usugaynaa oo waa in tashbiih iyo tamsiil taxriif in la bedelo waa inay ka maran tahay macnaheedii in laga marnaysiyo waa inay ka maran tahay in kuwa khalqiga la yidhaha waa u eg tahay waa inay ka maran tahay fanu'minu waxaanu rumayna biannahu yasmacu wayubsiru biannahu ilaahay yasmacu inuu maqlaayo wax kasta wax kastoo la maqlo inuu ilaahay maqlaayo wayubsiru inuu arkaayo wax kastoo la arko wayatakallamu inuu ilaahay hadlaayo mataa shaaa goortuu doono ayuu hadlayaa wa bimaa shaaa wuxuu doonu ku hadlayaa waxaanu kaloo rumaynaynaa wa annahu mustawin ilaahay inuu ka koreeyo calaa carshii carshigiisa ka koreeyo istiwaaan koraynoo yaliiqu bijalaalih u habboon ilaahay weynidiis kama qaala tacaala siduu ilaahay uu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa الرحمن إله رحمaنk على العرش اsتوى caرشhiga ayuu ka koreeyey marka cala كuلi xaal صفaaتka ilaahay sida uu ilaahay isugu sifeeyey waa in loogu sifeeyaa ama rasuulkiisu sala الlaهu عaليه wasalam ilaahay ugu sifeeyey waa in loogu sifeeyaa waana in marka la rumeeyaa صفaaتka ilaahay inaynay u ekayn sifooyinka khalqiga ama makhluuqaadka inayna shabbihina u ekayn waa in la rumeeya alraabicu tawxiid almutaabaca nooca afraad raacista in la keliyeeyo weeye oo rasuulka sala allahu alayh wasalam loo keli yeelo tawxiid lmutaabacati tawxiid lmutaabacati tawxiidka mutaabacadu huwa an nufrida waa inaynu keliyeyno rasuul اllahi salى اllahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahay fi litibaac raacista waa inaynu u keliyeyno falaa natabicu ila iyaahu ma raacayno cidaan isaga ahayn itibaacan waxaynu isaga raacaynaa raacis saadiqan dhab ah oo run ah ayaynu raacaynaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa in kuntum tuxibuuna allaha haddaad tihiin qaar ilaahay jecel faatabicuunii aniga iraaca yuxbibkum allahu ilaahay waa idin jeclaanaya haddaa iraacdaan wayakfir lakum waa idin dhaafayaa dunuubakum dembiyadiinna waa idin dhaafayaa haddaa iraacdaani wallahu ilaahay afuurun waa ka dembi dhaafka badana raxiimu naxariista badan qul waxaad tidhahdaa aiicu llaha allaha aeeca warasuula rasuulkana sala allahu alayh wasalama aeecaan fain tawallow haddii ay jeestaan fa ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ma jecla wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi wamaa aataakum arasuulu kuu rasuulku idin siiyo ama wuxuu rasuulku idin siiyo ama wax kasta uu rasuulku idin siiyo fakhuduuhu qaata fayga iyo haniimada wuxuu idinka siiya qaatay furka gaalada laga furtay wuxuu idinka siiya qaatay waxaa kaloo soo gelaaya awaamirta wuxuu idin siiyo amar ana qaata waa soo gelaysaa cala sabiili tabac laakiin asaalatan marka hore waxay ku tusinaysaa ilaa aayaddu waxay ku dhex jirtay iyadoo fayga laga warramaayay ku dhex jirtay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh marka awalan waxa ugu horeeyo soo gelaya waa gaalada waxa laga furto wuxuu idinka siiyo qaata waxay kaloo ahlucilmigu yidhahdeen waxaa kaloo soo gelaaya wixii awaamir ah ee amare uu idin siiyana qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebo ama wax kastuu idinka reebana fantahuu yani ka hadha ama ka reebtoonaada fayg iyo haniimada wuxuu idiin diido yani ka hadha iska daayo ka reebtoonaada wuxuu idinka idin diido idinka xaaraantinimeeyana waa nahyiga rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu reebo oo dhan fantahuu ka reebtoonaada waataqu allaha allah ka baqa ina allaha ilaahay shadiid lciqaabi waa ka ciqaabkiisu daran yahay weeye qaala tacaala ilaahay wuxu uhi waman yushaqiqa arasuula ku kastoo rasuulka khilaafa min bacdi maa tabayana lahu lhuda markuu hanuunku u caddaaday dabadeed rasuulka sala allahu alayh wasalam khilaafa wayattabic raaca gayra sabiili lmu'miniina waddada mu'miniinta wadda aan ahaydna raaca nuwallihi ma tawallaa waxaanu uga weli yeelaynaa maa tawallaa wuxuu ka weli yeeshay bimacnaa wuxuu doortaanu u daynaynaa wanuslihi waxaanu gelinaynaa jahannama jahannamaanu gelinaynaa baa ilaahay yidhi wasaa'at waa xumaatay masiiran jahannami min jihati masiir waddo loo noqdo xaggeed bay u xumaatay wa huwa macna ashhadu ana muxamada rasuulu llah ee rasuulka sala allahu alayh wasalam la raaco oo isaga la ateecaa waxa weeye macnaha ay leedahay ashhadu ana muxamada rasuulu اllah macnaheeda weeye oo muxamed sal اllahu alayh wasalam in risaalo loo rumeeyo inuu rasuul yahay waxaa ka dhalanaysaa in isaga la adeeco ayaa ka dhalanaysaa waxaa ka dhalanaysaa rasuulka sal اllahu alayh wasalam ariiqa uu la yimi in allah lagu caabudo oo waxa allah lagu caabudaya ay noqoto wax rasuulka sal اllahu alayh wasalam lagala kulmay saas aawadeed usul alaaa waata uu ku odhanaayo sheekh maxamed waata uu ku odhanaayo waa macnaa ashhadu ana muxamada rasuulu اllah طaacathu fima amar wa tasdiiqhu fima akhbar واجتناab ma نahى عanه وزجر وأn laa يucbad الlah إilا bma شhaرc dirista la qiraayo inuu محamed rasuulki ilaahay yahay macnaheedu afar umurood ayaa ka dhalanaya ama ka laazimaya afarta umurood ee ka dhalanaya waa maxay waa midda koowaad ee طaacatuhu فيma أmar rasuulku salى الlahu عalيه wasalam wuxuu amray in la aطeeco oo la yeelo watasdiiquhu fiima akhbar wuxuu ka warramayoo war ahna in la rumeeyo waijtinaabu maa nahaa canhu wazajar in laga dheeraado kuu reebay ee uu diidayna in laga fogaado laga dheeraado waan laa yucbad allahu ila bima sharaca inaan allahna la caabudin waxa uu rasuulku sal allahu alayh wasalam sharciyeeyey mooyaane wax kale aan lagu caabudin waxa allah lagu caabudayaa waa inay tahay wax rasuulka sal allahu alayh wasalam lagala kulmay qaala shaarixu lcaqiidati axaawiya caqiidada caqiidatu axaawiya la yidhaahdo shaarixa sharxay oo ibn abilciz alxanafi ahi waxa uu yidhi falwaajibu kamaalu tasliimi lirasuuli sal allahu alayh waalihi wasalam waajibku wuxuu yahay nabadgelin dhammaystiran iyo hogaansi dhammaystiran in loola yimaado rasuulka sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay oo rasuulku wuxuu sheegay loo nabadgeliyo walinqiyaadu limrih loona hogaansamo amarka rasuulka sal allahu alayh wasalam ama walinqiyaadi oo tasliim lagu lagu cadfo ay wa kamaal linqiyaadi limrih hogaansi dhammaystiranna loola yimaado amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam wa talaqii khabarii khabarka rasuulku sala allahu alayh wasalam uu sheegana in lagula kulmo bilqabuuli aqbalaad la aqbalaayo watasdiiqi iyo rumayn la rumaynaayo duuna an nucaridahu bikhiyaalin baail iyadoo aynaan ka horgeynaynin yani khayaal wax la ismoodsiinaayo oo baail ah aan xaq ahayn oo nusamihi aynu ku magacaabayno macquulan caqligal aynu ku magacaabayno ama caqli aynu ku magacaabayno macquul waqtiyada qaar waxaa loo isticmaalaa bimacna almasdar oo looga jeedo macquul bimacna caqli aw naxmilahu ama inagaan ku xambaarayn shubhatan shubha aan ku xambaarayno ishkaal iyo ismoodsiin iyo wax la mida ah aan gelinayn aw shakan ama shaki aan ku xambaarayn aw nuqadima calayhi aara arijaal ama inagaan ka hormarinayn oo ka fadilayn hadalla rag ay yidhaahdeen oo hadalka ragga aan fadilayn oo xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam ka fadilayn hadalka dooranay iyo wa zubaalati adhaanihim wazubaalata adhaanihim iyo wasakda ay maskaxahoodu soo tuuraan ee qashinkoo kale ah taasna inagaan ka dooranay xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam xadiidka nebiga intaynu ka tagno aan dooranayn ra'yada liita ee maskaxaha ragga qaarkood marka ay la yimaadeen wuxuu ka soo qaadayaa fekerada qaldan ee dadka qaar ay la yimaadeen inay ka dhigan tahay ila waa wax qaldane qashin oo kale waxaas inuu ka dhigan yahay iyo wasakh marka qashinkaasi kaanahu qashin maskaxdu soo tuurtay tahay ee la ra'yigii xumi waa qashin maskaxda ka yimi saas uga jeeda zubala waa ereyga mazbala laga keenay mazbala waxa la ku daafada la yidhaha marka ra'yada xunxun calaa kulli xaal ayuu ku magacaabayaa inay tahay markaa waxyaalo liito wasax fanuwaxiduhu rasuulka sal allahu alayh wasalam waa keliyaynaynaa bitaxkiimi ka xaakim yeelashaynu ku keliyaynaynaa iyo watasliimi nabadgelin ama watasliimi iyo hogaansi walinqiyaadi iyo hogaansi walidcaani waa isku erayo mutaradif ah kamaa nuwaxid lmursila sidaynu u keliyeynayno kii soo diray rasuulka sal اllahu alayه wasalam soo diray oo allah ah allah sidaynu u keliyeynayno bilcibaadati cibaado aynu caabudayno ugu keliyeynayno iyo wlkhuduuci yani isdulaynan isu dulaynayno aynu u keliyeynayno iyo wdulli iyo wlinaabati noqosho aynu ugu keliyeynayno xaggiisa aynu noqonno xagga ilaahay iyo wtawakuli kala saaradaynu tala saaranayno allah aynu ugu keliyeynayn bimacnaa allahna cibaadadaynu u keliyeynaynaa rasuulkana sala allahu alayh wasalam itibaac iyo raacitaanka iyo ka xaakim dhigashadaynu u keliyeynaynaa waayo muxuu ilaahay yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah marka rasuulka sala allahu alayh wasalam min bayni lbashar bini aadamka waxaa lagaga gaar yeelay raacitaanka wax kastaba lagu ateecaayo cid kale laguma cadfin yani rasuulkana raaca bashar kalena raaca lama odhan damarta rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa la yidhi isaga raaca laakiin raacitaanka rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacayaa waxay noqonaysaa aeecitaan ilahay la aeecaayo man yuطic arasuula faqad aطaaca allah ku kastoo rasuulka aeecaa allah waa aeecay waayo rasuulku sal allahu alayh wasalam waxa uu la yimi waxay tahay waa waxyi waxyi wey wamaa yanطiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ilahay saas wuxuu kaloo ilaahay uu yidhi fala warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum rasuulka cid kale laguma ladhin ilaa rasuulka ay xaakim ka dhigtaan mid kala xukumaayo wax kastay isu khilaafaan mid kala ku kala saaraayo oo kala xukumaaya ilaa ay ka dhigtaan iimaan lagama helaayo xaakim noqoshada ay laga xaakim dhiganaayo rasuulkana cid kale laguma laguma ladhin oo bini aadam kale laguma cadfin marka rasuulka sal allahu aleyh wasalam waa in taxkiimka laga xaakim yeelanaayo waa in loo keliyeeyaa itibaaca la raacayana waa in loo keliyeeyaa ariiqa nabi moxamed sal allahu alayh wasalam lagala kulmayna waa inay noqotaa ka ilaahay lagu caabudaayo ee rabbi lagu dhowaanayo فهma twxiidaani laa najaaةa lilcabdi min cadاab الlahi ila bihma fahumaa labadaasi twxiidaani waa laba twxiid oo laa najaaةa lilcabdi wax nabadgelya aynay u sugnayn adoonka min cadaabi اllahi cadaabka ilaahay uu ka badbaadayo ila bihima inuu labadaa la yimaado mooyaane inuu labada la yimaado mooyaane twxiid اlmursl wa twxiidu mutaabacaةi الrasuul mursilka in la keliyeeyo allah ah iyo wa tawxiidu mutaabacati rasuul rasuulka sala allahu alayh wasalam raacitaanka la raacaayana waa in la keliyeeyo falaa nuxaakimu ilaa hayrih uma xukum tegayno cidaan rasuulka ahayn sala allahu alayh wasalam walaa nardaa bixukmi hayrih kuma raalli noqonayno xukunka rasuulka xukumaan ahayn walaa nuuqifu kuma xidhayno tanfiida amrih fulinta amarkiisa la fulinaayo wa tasdiiqa khabarih rumaynta warkiisa la rumaynaayo calaa cardihi in loo bandhigo calaa qowli shaykhi hadalkii sheikhiisa loo bandhigo wa imaamihi iyo imaamkiisa loo bandhigo uu bandhigo yani kuma xidhaayo wadawii madhabi wadawii madhabihi cidda madhabtiisa u saaxiibkaa inuu u bandhigo kuma xidhaayo waaaifatihi kooxdiisa markaysagaa inuu u bandhigo kuma xidhaayo waman yucadimuhu iyo cidduu weynaynaayo inuu inuu u bandhigo kuma xidhaayo fain adinuu lahu ciddaasi hadday u fasaxaan nafadahu waa fulinayaa ruuxaasi waqabila khabarahu khabarkiisana waa aqbalaya khabarka rasuulkana sala allahu alayh wasalam waa aqbalaya waa u hogaansamaya waila yani haddii aynay u idmin ay wain lam ya'danuu haddaynay u fasixin fain alaba asalaamata hadduu nabadgelyo raadinaayo doonaayo fawadahu ilayhim waa u bandhigayaa iyaga wa acrada can amrih wuxuu ka jeedsanayaa amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam wa khabarihi iyo khabarka rasuulka sala allahu alayh wasalam warkuu rasuulku sheegay sala allahu alayhi wasalam inuu rumeeyo waa ka jeedsanayaa amarkii rasuulkana sala allahu alayh wasalam inuu fuliyo waa iskaga jeesanayaan wuxuuna samaynayaa tafwiid oo wuxuu odhanayaa xadiidkan waxa lagaga jawaabaayo xadiiskaanna u qaadan mayno waayo waxaanan u qaadanaynin yaga ama imaamkayagu ma qaadan ama madhabtayadu ma qaadan yani cidda sidaa odhanaysaa waa cid inxiraaf ku sugan itibaacii waajibka ay ahayd lama iman yani hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo hadalka shiikhaaga ama imaamkaaga ama daa'ifadaada iyomaa weyn iyomaa mudan in la raaco yani sidee loo yidhahdo hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa loo bandhigayaa hadal bini aadam kale oo markaasaa bini aadamka kale markay waafaqaan ee ogolaadaanna waa la raacaya hadday ogolaan waayeenna lama raacaayo waa bail ciddaasi itibaacii waajibka ahayd lama iman marka dadka qaarkood oo inxiraaf ku sugan yahay waxay odhanayaan xadiiskan anaguma qaadanayno waxaanaan xadiiskan u qaadanaynin yaga hebel ama imaamka yaga hebel ama madhabtayada ayaan xadiidkan qaadan xadiidka maxaad ka odhanaysaa marka la yidhaahdo laba mid buu yeelayaa inuu dhiirado yani nawcan maa inxiraafa ku sugnaaday laakiin nooc taqwiya ay ku jirto uu isleeyahay war bal waxaa weeye ka gaabso xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam hadduu markaa ku dhiirado waxaabuu samaynayaa taxriif oo wuxuu odhanaya xadiiskan waxaa lagu xambaarayaa sidaa iyo sidaa waxaan shaqada ku lahayn isagoo uga jeeda xadiidka inuu heegiisa usii daayo sidiisana loo qaato ayuu odhanaya xadiidkan sheikha iyagu ma qaadan waxaana lagaga jawaabayaa sidaa iyo sidaasaa lagu xambaarayaa sida uu leeyahay lagu xambaarayaana xadiiskuba waa khilaafsan yahay xadiiskuba waa khilaafsan yahay haddii nawcan maa yani taqwo wax kaga sugan yihiin oo nabadgelyo u raadinaayo wuxuu samaynayaa tafwiid oo muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa waxa weeye shiikaa inoo yaqaana ama imaamkaa noo yaqaana sida xadiidka lagaga jawaabayo annagu shiikaanu daba haysanaa imaamkaanu qalidanaynaa man qalada caaliman laqiya allaha saalima ka caalim qalitaa oo raacaayoo ku daydaa ilaahay wuxuu la kulmaa isagoo nabad qaba marka waxaa xadiidka lagaga jawaabayana imaamkaan noo yaqaana ama shiikhaa noo yaqaana laakiin annagu waxaanu ilaahay uga dii yeelanaynaa oo raacaynaa sidii shaafici yidhi ama waxa weeye markaa maalik oo yidhi ama axmed uu yidhi ama uu abu xaniifa yidhi ama uu ibnu taymiya yidhi ama uu ibnulqayim yidhi ama uu albani yidhi ama uu ibnu baaz yidhi ayaanu markaa ilaahay uga din yeelanayna ama uu ibnu cabbaas yidhi baanu ilaahay uga din yeelanayna yacni caalimku derajaduu doonaba ha gaadhsiisnaado mutaqadimiintii ha ahaado ama muta'akhiriinta ha ka mid noqdo a'immada matbuuciintee dadku aadka ay u qallitaan ha ka mid noqdo ama markaa kayrkood ha noqdo xadiidka nebiga sala allahu alayhi wasalam qowlka khilaafsani ee xadiidka nebiga saxiixa ah ee muxkamka ah qowlka khilaafsani waa qowl marduuda cid alla ciddii doontaa ha tidhaahdo ruuxana aakhiro lama weydiinaayo sheekh hebel maxaad ugu jawaabtay abubakar maxaad ugu jawaabtay lama su'aalaayo hadalkii abubakar maku soo gaadhay maxaad kaga jawaabtay mas'alo saxaabadu isku khilaafeen oo qowlal kala duwan saxaabadii ay ka lahaayeen bacdu saxaaba qowlkay ku tageen maxaad kaga jawaabtay lama odhanaayo maxaad abubakar ugu jawaabtay ama maxaad ibnu cabaas ugu jawaabtay lama su'aalaayo maxaad shaafici ugu jawaabtay ama maxaad axmed ugu jawaabtay lama su'aalaayo maxaad ibnu taymiye ugu jawaabtay ama ibnu kasiir maxaad ugu jawaabtay lama su'aalaayo maxaad ibnu baas ugu jawaabtay ama maxaad albani ugu jawaabtay lama su'aalaayo laakiin waxaa la su'aalayaa rasuulka maxaad ugu jawaabtay ويوم يناadيهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ilahay waxa uu sheegay maalinta loo dhawaaqaayo maalinta loo dhawaaqaayo ilaahay wuxuu ku odhanayaa mursaliinta maxaa ugu jawaabteen haddii lagu idhahdo xadiiskii nebiga ee mas'alatu heblaayo ku sugnaa maku soo gaadhay aad tidhaahdo haa maxaad kaga jawaabtay xadiidka nebiga maxaad odhanaysaa ilaahuw shiikaygaan qaadan xadiidkoo sidaasaan u qaadan waayey jawaab saaiqa ma noqonaysa jawaab suuragala ma noqonaysa hadday isu kaa taagto xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam iyo adi yani hadal ruux kale yidhi hadal ruux kale yidhi waa inaad xadiidka nebiga qaadataa walaa nuuqifu tanfiida amri kuma xidhayno amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam fulinta la fulinaayo wa tasdiiqa khabarih iyo khabarka rasuulka sala allahu alayh wasalam warka rasuulka sala allahu alayh wasalam rumaynta la rumaynaayo kuma xidhayno hee calaa cardihi in loo bandhigo calaa qowli shaykhihi hadalkii shiikhiisa in loo bandhigo wa imaamihi iyo imaamkiisa loo bandhigo kuma xidhayno wadawi madhabihi cidda madhabtiisa u saaxiibkaa ah in loo bandhigo kuma xidhayno wa aa'ifatihi iyo kooxdiisa in loo bandhigo kuma xidhayno waman yucaadimuhu iyo cidduu weynaynayo in loo bandhigo kuma xidhayno oo marka loo bandhigo maxay samaynayaan fain adinuu lahu hadday u fasaxaan isaga xadiidka ay u fasaxaan inuu qaato nafadahu waa fulinaya wa qabila khabarahu warka rasuulkana sala allahu alayh wasalam waa aqbalaya taasi waa alad وإلا haddaynay u fasixin ay wain lam ya'danuu lahu haddaynay u fasixin fain alaba salaamata hadduu nabadgelye raadinaayo oo ruux gaaggaabsanaya uu yahay oo dhowrsanaya nawcan maa taqwa ku jirta iyo cabsiyi fawadahu ilayhim yaguu u bandhigaya wuxuu odhanaya culammadaa taqaana xadiiska waxaa lagaga jawaabaayey xadiiskan madhabtayadu ma qabto mana qaadan annaguna waxaanu ilaahay uga din yeelanaynaa sheekh hebel sida markaysaga uu qabo baanu ilaahay uga din yeelanaynaa xadiidka maxaad ka odhanaysaa haddii la yidhahdana wuxuu leeyahy shiikhaan noo yaqaana waxaa lagaga jawaabayo ama culamada madhabta noo taqaana waxaa lagaga jawaabayo wa acrada waa ka jeesanaya can amrihi amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam buu ka jeesanayaa oo fulinayn wa khabarihi iyo warka rasuulka sal allahu alayh wasalam uu ka jeesanaya waanu rumaynayn wailaa haddaanu nabadgelyo yani mid aad u raadinaya haddaanu ahayn oo ruux aada u gaaggaabsanaya aanu ahayn xarafahu can mawaadicih wuxuu xadiidka ka bedelayaa can mawaadicihi meelihiisuu ka bedelayaa oo bimacnaa macnihii uu lahaa macno aan ahayn buu yani taaraya oo ku taaraya macnaha uu doonaya inuu ku taaraana waa macnaa daahirkana khilaafsan daliiluu daahirka kaga leexiyana aanu haynin waa taxriif cad wa taxriifahu wuxuu ku magacaabayaa taxriifkiisa iyo bedelaadiisa wuxuu ku magacaabayaa tawiilan awilaad buu ku magacaabaya oo wuxuu leeyahay xadiidka waa awilnay yuawal calaa kada saasaa lagu awilayaa daliil tawiilka uu sheegayo ku tusinayana lama hayo haddii ta'wiilku uu daliil leeyahay oo daahirka in lagu xambaaro aynay suuragal ahayn uu yahay mu'awal bidaliil isagu waa jira waa saaiq laakiin biduuni daliil daliil la'aanteed buu doonayaa inuu daahirka kaga weeciyo oo macno aanu shaqo lahayn inuu ku xambaaro wax xamlan iyo xambaaris buu ku magacaabaya wuxuu yuawil calaa kada ama nuawil calaa kada saasaanu ku awilaynaa yuxmal calaa kada saasaa lagu xambaarayaa buu ku leeyahay faqaala wuxuu odhanayaa nuawiluhu waa awilaynaa xadiidka sidaa iyo sidaasaanu ku awilaynaa wanaxmiluhu waa ku xambaaraynaa sidaa iyo sidaasaanu ku xambaaraynaa buu odhanaya falian yalqa alcabdu addoonku inuu la kulmo rabbahu rabbigii la kulmo bikulli dembin dembi kasta isagoo u weheliyo uu ku dheehan yahay xaaluu dembi kastaba ku dheehan yahay inuu ilaahay la kulmaa maa khala lishraaki billah maa khala alishraaka billah yacni dembigaasoo ka hadhan gaalowga allah laga gaaloobaayo ka reeban xallo wixii gaalnimo ka sokaysa dembi kasta isagoo u weheliyo aanu ka toobad keenin inuu ilaahay kula kulmaa khayrun lahu waxay uga khayr badan tahay bimacnaa u dhaantaa min an yalqaahu bi hadihi alxaal inuu kula kulmo isagoo xaaladaa ku dheehanoo ku sugan bimacnaa xaalkaa uu adilada taxriifinaayo aanu daliilka u hogaansamayn ee xadiidkii aanu aqbalaynin ee waxa weeye qowlka shiikha uunuu markaa iska qaadanaayo ou odhanaayo waxa weeye idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla qaalat xadaami yani nin baa wuxuu yidhi hadday xadaami wax sheegto u rumeeya hadalba intay xadaami tidhi maxaaba lagu dari marka waxa weeye hadduu markaa ruuxu leeyahay sheekh ebel hadduu war sheego wax allo wuxuu sheegay isaga u rumeeya waayo hadalba waa intuu isagu sheegay bimacnaa daliilka saxa isaguma khilaafi karo arrinka noocaasi waa qalab wax saxa ma ah bimacnaa hadduu dhahar yidhi allaa yidhi oo kaluu ka dhigan yahay inuu leeyahay haddama araytaa yani waxa weeye yani ariiqadaasi ama xaaladaasi waa xaalad markaa aan fiicnayn itibaaci rasuulka la raacaayey sala allahu alayh wasalam ayaana waxaa ku sugan yani markaa khalal ama inxiraaf baa ku jira bal idaa balagahu alxadiidu asaxiixu hadduu ruuxu soo gaa hadduu soo gaadho ruuxa alxadiidu asaxiixu xadiidka saxiixahi hadduu soo gaadho yacudu nafsahu wuxuu ku tirinayaa naftiisa kaannahu samicahu siduu ka maqlay oo kale min rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ka maqlay falyasuuqu miyay u bannaan tahay yasuuq bimacnaa